بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan qaadanaynaa waxshi bni xarbin saxaabiga lagu magacaaba qatala waxshi wuxuu dilay khayra annaasi dadka dadka u khayr badan bacda muxammadin moxamed ka bacdi waqatala wuxuu kaloo dilay shara annaas dadka midka u sharta badan aydan sidoo kale nimanka muafriqiinta ayaa sidaa markaa yidiyo xamza nebiga kadib ummadda midka u khayr badan ayuu markaa dilay waa xamza wuxuuna dilay dadka midka u sharta badan wayna noo imaan doontaa sidoo kale man haada waa keekan alladii kii admaa dhiijiyey fu'aada rasuuli illaahi rasuulka alla xabadkiisa sala allahu calayhi wasalama xiina qatala markii uu dilay camuhu adeerkii xamzata bin cabdilmuطalib yowma uxudin maalintii uxud waa kuma midkaan qalbiga nebiga dhiijiyey macnaha xanuunjiyey waayo aad iyaad u xanuunjiyey fu'aadka iyo laabta nebiga markuu dilay adeerkii xamzi bni cabdilmuطalib yowma uxudin uma kabacdi nashafaa shaafiyey caafimaad geliyey quluuba almuslimiin muslimiinta quluubtooda xiina qatala markuu dilay musaylimata alkadaab musaylamihii kadaabkee benlowga ahaa yowma alyamaamati maalintii yamaama inahu asagu waxshiyun waa waxshi bni xarbin alxabashiy reer xabashe loo nisbeeye almukana lagu naanayso biabi dasmata abi dasmuu ahaa kunyadiisa waxaa lagu kuniyeyn jiray biabi dasma ninkaasuu markaa ahaa mar allaala markii nala weydiiyey waa kuma midka qalbiga nebiga dhiijiyey markuu adeerkii xamse ibni cabdilmuطalib wuxuu dilay haddana caafimaadka geliyey ee shaafiyey quluubta muslimiinta mar allaala markii uu dilay musaylamihii beenlowga ahaa yowma alyamaama innahu waxshiyi bni xarbi waa waxshi bni xarbi ninka lagu magacaabo alxabashiy reer xabasho ahaa almukanaa lagu kunyeeya biabi dasmata abaa dasma wa ina lahu waxa uu leeyahay qisa qiso ayuu leeyahay ninkaa qiso ayaa u sugnaatay qisadaasoo caniifa caniifa markaa ah qiso ayuu leeyahay caniifatan qallafsan xasiinatan murug badan daamiyatan dhiig qub ah macnaha mid ah mid daami ahoo macnaha dhiig qubtay waxaa loola jeedaa waa mid iska xanuun badan dhibaatadii uu markaa la yimid waxshi buu ahaa qiso caniif ahoo qallafsan oo xasiinoo murug badan haddana daamiye ahoo dhiigaysa ayuu markaa leeyahay ee faacirku u caariyey waxaad siisaa samcaka dhagahaaga liyarwiya si uu kaaga sheekeeyuu kuugu wariye laka adiga ma'saatahu binafsihi ma'sadiisii iyo dhacdadii nafsadiisii ka dhacday iyo wixii uu sameeyey si uu kuugu wariyu kuugu sheekeeyo caariye ahaan u sii dhagahaaga macnaha dhegaysa waaye faacirhu u caariyey samcaka dhagahaaga liyarwiya laka si uu kuugu wariyo ma'satahu binafsihi macsaadkii iyo wixii ku dhacay nafsadiisa qaala waxshi waxshi wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa hulaaman wiil baan ahaa raqiiqan addoon u ah lijubayr bin mutcim ninka lagu magacaabo oo axadi saadati qoraysh qoraysh odayaalkooda mid ka mid ah ah ninkaa ayaan waxaan u ahaa raqiiq nin addoona ah ayaan ahaa qaala waxshi wuxuu yidhi kuntu hulaaman hulaam baan ahaa raqiiqan raqiiqahoo la leeyahay addoon la mulkiyey ayaan ahaa oo la leeyahay lijubayr bin mucim ninka ninka la yidhaahdo u sugnaaday oo axadi saadati qorayshi qoraysh saadadooda iyo madaxdaalkoodii kuwa ugu waaweyn mid ka mid ah markaa ah wa kaana camuhu adeerkii tucaymatu ninka lagu magacaabo waa mucim adeerkii macnaha waa jubayr adeerkii oo tucayma la yidhaahdo ayaa qad qutila la dilay yowma bederin maalintii beder calaa yadi xamza bibni cabdilmuطalib gacantiisa ayaa lagu dilay faxasina calayhi waa u murgooday ninkii ahaa jubeyr bin muطcim calayhi adeerkii dushiisa ayuu u murgooday ashadda alxusni murugyotan ugu daran waaqsama wuxuu ku dhaartay billaati waalcuza waa labadii ilaahay sanamyada ahaa ay ilaahyada ka dhigteenay caabudayeen ayuu ku dhaartay ya'ranna inuu u aari doono licami adeerkii ra'far baan u samayn doonaa liya'ranna inuu u aarahayuu uga aaraya ninkaa dilay licami adeerkii walaa yaqtulanna inuu dili doono qaatilahu qaatilkii dilay taasuu markaa laatii cuzza kula dhaartay waxshi wuxuu tilmaamayaa inuu ahaa ghulaam iyo addoon raqiiqahoo la leeyahay jubayr bin mudcim baan u sugnaa buu yidhi oo saadada iyo odayaashii madaxweynta qoraysh ka mid mid ka mid ah ah marka adeerkii tucaymata lagu magacaabo waa jubayr adeerkii yaa qad qutila la dilay yowma badarin calaa yadi xamsata bin cabdilmuطalib gacantiisaa lagu dilay faxasina markaasuu u murugooday calayhi korkiisa ashadda alxusni adeerkii aad buu uga murugooday dilkiisa wa aqsama wuu dhaartay jubayrna billaati walcuzu ku dhaartay waa laba sanamay caabudi jireen waa laba sanam oo waaweyn oo asnaamta carabta jaahiligay caabudi jireen ka mid ah kitaabka qur'aankana lagu xusay afara'aytum allaata walcuza wamanaata haaliata alأkhraa layaftaranna buu ku dhaartay inuu u aari doono licamii adeerkii walayaqtulanna inuu dili doono qaatilahu qaatilkii markaa dilay wajacala wuxuu guda galay waa jubayre yatarabasu inuu la suguu la beegbeegsado bixamsata xamsa alfurasa fursa inuu fursad la raadraadsado ayuu markaa guda galay lam yamdi maba ka soo wareeginba calaa daalika arrintaa طawiilu waqtin wakti dheer xataa intii caqadad ay goysay qoraysh alcasma go'aan ah cala alquruuji in loo bixi doono ilaa uxudin uxud baa la aadayaa baa la yidhi lilqadaa'i si loo soo dabargooyo ama loo soo baabi'iyo calaa moxamed ibni cabdillaah iyo وhaarin aar liqad liqatlaahaa kuwoodii looga dilay fii bederin bedernay markaa u soo aaraan in arrintaa moxamed uu wadaba la jirid gooyo la soo baabi'iyo la tirtiro iyo inay u soo aargudaan iyo وha'ri qatlaahaa liqatallaaha kuwoodii looga laayay fii bederin aargudasho darteed saasaa markaa loo baxay fakatabat way habaysay markaa kataa'ibahaa waa qoraysheed waxay habaysay isku nidaamisay cutubyadeedii wa jamacat waxay jaamcisayay kulmisay axlaafahaa wixii gaashaanbur ay ahaayeen wa actadat waxay diyaarisay cuddatahaa saanadeedii iyo diyaargarowgeedii uma intaa ka bacdi aslamat waxay u dhiibtay qiyaadaha maamulkeeda ilaa abi sufyaan ibni xarbin waayo dagaalkii bederna waxaa hogaaminaya abi jahl kanna waxaa hogaaminaya abi sufyaan fara'a wuxuu arkay abuu sufyaan an yajcala inuu yeelo maca aljeish ciidanka micigooda daa'ifa koox oo min caqiilaati qurayshin qoraysh dumarkooda muuqmuuqda markaa ka mid ah caqiilaadka waxaa loola jeedaa waa dumarka sayidaadka qurayshe ugu sarsareeyey ugu caancaansan in la dhex lagu daro jeiska oo miman weliba ka mid ah qutila la dilay aabaa'uhunna aabbayaalkood aw abnaa'uhunna ama ilmahooda aw ikhwaanuhunna ama walaalahood aw axad ama mid oo min dawihinna qaraabadooda ka mid ah lagu dilay fii badrin beder dumarka weliba xamaasadda u saaxiibka ah oo aabbayaal iyo wiilal iyo walaalo iyo iyo wixii dawiyaalkooda ah oo qaraabadoodii ahaa beder lagu laayey in lagu daro waxaana loogu daro waxay tahay liyuxamisanna inay xamaasad geliyaan aljeysha ciidanka cala alqitaali inay xamaaseeyaanay xamaasad geliyaan iyo waaxlunna inay ka ixlaaliyaan oo ay ka kala dhex galaan duuna alrijaali wa duuna alfiraari ragga iyo carabka waayo dumar raggu in allaala intay gabdho la socdaan ama dumaray arkaan inta badan ma baqaan awood aysan lahayn baa soo gasha sidaa darteed ayaa waxa uu ugu talagalay abu sufyaan inay ka dhex galaan oo ay ka difaacaan ragga iyo firaarka iyo carabka fa kaana wuxuu ahaa fii ariicati man kharaja waxa safka hore kaga jiray dadkii baxay macahu asaga micigiisa oo min annisaa'i dumarkii ka mid ah zawjuhu xaaskiisii hindi bintu cudba hindi bintu cudba gabadha lagu magacaabay abasufyaan xaaskiisii ahayd taasay ahayd tii ugu horaysay ama ka mid ahaa طalaacaadka iyo safka hore dumarkii baxay ee markaa ku jiray wa kaana abuuhaa aabbaheed wuxuu ahaa iyo waa cammuhaa adeerkeed iyo waa akhuuhaa walaalkeed qad qutiluu jamiican dhammaantoodba kuwa lagu laayay fii bederin beder saa darteed dumarka doorka weyn ka galay ayay ku jirtay inay xamaasad geliso maalintii uxud walamaa goortii awshaka ay u dhowaadeen aljeishu ciidankii cala araxiim inay guuraanay baxaan iltafata ilaya waxaa isoo eegay buu dhahay waxshiba hadalkii watee ilaya xaggayga jubeer bin muطcim ayaa isoo fiiriyey wa qaala wuxuu ii yidhi hallaka ma kuu sugan tahay oo ma rabtaa yaa abaadasmata abaadasmow fii an tunqada inaad ka korisood ka badbaadiso nafsaka nafsaka nafsadaada min araqanimada raqahaan iyo addoonnimadan inaad naftaada ka fakiso an tunqida inaad ka korisood ka badbaadiso nafsaka nafsadaada min arriqi addoonnimada ma rabtaa oo ma kuu sugan tahay qultu waxaan idhi buu idhi waxshi waman lii bidaalika oo yaa iiga sugan arrintaa waman lii yaa ii ballan qaadaya waaya bidaalika arrintaa waa rabaaye xaggee ka helaa yaana ka helaa qaala wuxuu yidhi ana laka bihi anaa kuu anaa kuu gacan siinaya anaa arrintaa kuugu talagelahayo ku siinaaya qultu waxaan idhi wa kayf waa sidee qaala wuxuu yidhi in qatalta xamsata bin cabdiilmuطalib haddaad ku soo disho oo cam muxamedin muxamed adeerkii ah bicammi adeerkay sababtii طucaymata bin cadiy fa anta catiiqun xor baa tahay buu yidhi haddaad ninkaa xamse la yidhaahdaad soo disho muxamedna adeerkii ah weliba aad ugu soo argudaysa bicammi adeerkay طucaymata bin cadiy fa anta catiiqun xor baad noqotay adiga xornimadaada keliya waxay ku xidhan tahay ninkaa inaad disho qultu waxaan idhi waman yadmanu lii alwafaa bidaalika yaa ii ballan qaadaya waayahe yaa damaano noqonaya haddii intaan soo dila hadhow aad igu boodo amaad dhahda aday ku jirtaa iyo maxaa xag yaa u raacaa waay yaa damaan ii noqonaya waman yaa yadmanu lii ii damaanahaya alwafaa oofin bidaalika arrintaa qaala wuxuu yidhi man tashaaba qofkii aad doonto qof allaala qofkaad doonto damaana ka dhigo wala ashhidanna waxaanna markhaati kaaga dhigayaa wala ushhidanna waxaan markhaati kaaga dhigayaa calaa daalika arrintaa annaasa jamiican dadka oo dhanna waan ku dhex sheegayaa qultu afcalu waan samaynayaa wa ana lahaa way ii sugantaha buu yidhi ii dhaaf arrintaa qaala waxsh waxshi wuxuu yidhi wa kuntu waxaan ahaa rajulan nin xabashiya xabashi ah aqdifu gana oo tuura bilxarbati xarbada qadafa alxabashati xabasho say wax u tuuraan oo kale nimankan xabashadaasay wax u ganaanay leebka iyo shiishmada ay u yaqaaneen oo kalan ku tuuri jiray falaa ukhti'u shay-an shayna lama gafi jirin armiihi bihaan ku tuuro nin aad shiishmada u yaqaana ayaan ahaa buu yidhi kuntu wa kuntu waxaan ahaa rajulan xabashiyan hadda bikutuura bilxarbati eebaday xarbada qadafa alxabashati xabasho tuurmadeeda oo kale falaa ukhطi'u oo aan la gefin shay shay armiihi bi ku tuuro wax kastoo meesha la ii dhigo waa ku shiishi jiray faakhadtu soo qaatay xarbatii eebadaydii ama warankaygii waayo wamadaytu waan soo dhaqaaqay oo waxaan la soo baxay maca aljaysh ciidankii wajacaltu waxaan guda galay amshi inaan soconayo fii mu'akharatihi gadaashiisa qariiban meel u dhow min annisaa'i haweenka ciidanka horta kama soconina gadaal baan socday meel dumarka markaa u dhow famaa kaana lii sababtuna waxay tahay wax iga sugan oo arabun ah dan ah ma jirin biqitaalin dagaal nimankaa uxud u socdee dagaalka nebiga la socdaa la socda anigu wax dan ah kama lahayn buu yidhi sidaa darteed wajacaltu amshii fii mu'akharatihi ciidanka gadaashiisaan ahaa qariiban meel u dhow mid socda min annisaa'i haweenka famaa kaana lii arbun waayo wax dan ah kama lahayn biqitaalin dagaal wa kuntu waxaan ahaa kullamaa mar kastoo marartu aan soo maro bihinda hinda mar allaala markaan soo agmaro oo zawji abi sufyaan aw marat bi ama ay ayadu isoo agmarto oo ra'ad ay aragto alxarbata eebadii taltamicu birbirqaysoo dhadhalaalaysa fii yaddii gacantayda ayaday ku jirto taxta wajhi shamsi iftiinka qoraxda hoosteeda taquul waxay ii odhanaysay abaa dasmata abaa dasmow ishfi wastashfi saabay ii leedahay mar kastoo aan ag maro iyo mar kastay isoo ag martaba ishfi nacaafi bay dhihi jirtay maanta ciilkii xanaaqan ahaaye naga tirtir wastashfi adna iscaafiyo riqahay addoonnimadaad ku sugantahay iska badbaadi waa markay isoo ag marto iyo markaan aniga ag maraba falammaa mar allaala markii balaqanaa aanu gaarnay uxudan uxud oo waltaqa aljamcaani labadii ciidan ay kulmeen kharajtu waxaan soo baxay aniga waan soo baxay altamisu anigoo dalbaya oo raaraadinaya xamza anoo xamse ka raaraadinaya bin cabdilmuطalib waqad kuntu waxaan ahaa acrifuhu mid garta mid yaqaana ayaan ahaa xamso horay ayaanu aqiinay min qablu horay saa darteed aad dhib iguma noqonaysa inaan helo ninaad taqaana markaad meelaha ka raaraadinayso durbo waad helaysaa laakiin qof aadan aqoon wayna dadka weyddiisaa hebel aaba iyo xagguu joogaa iyo duu fadhiyaa iyo marka xamsi ibni cabdilmuطalib waan u soo baxay qarishtu waan soo baxay altamisu anuu raadinaya xamsa bin cabdiilmuطalib waqad kuntu waxaan acrifuu mid yaqaana min qablu horay walam yakun xamza xamzana ma uusan ahayn yakfaa mid qarsoon calaa axadin qofna maba ka qarsoonayn ba liannahu maxaa yeelay kaana wuxuu yadacu mid saartuu ku surtaa calaa ra'si madaxiisa riishata nacaamati nacaamada waa gorayada baalkeeda ayuu suran jiray madaxiisa mar allaala markuu soconayay markuu dagaalgelaya qaasta markuu dagaalka ku jiro nacaamada baasha lagu magacaabo waa gorayada goroyada way ka baalal waaweyn tahay doorada iyo waxyaabaha kalii digaagga iyo riishkaa intuu soo qaaduu madaxa suran jira liyadull aqraana si uu aqraantiisa u tusiyo dadka asaga lafilkaa calayhi korkiisa kamaa kaana yafcalu sida ay sameeyaan oo kale dawu ba'sin dadka degaalyahanada ah oo min shujacaani alcarabi geesiyaasha carabta ka mida siday yeelaan oo kale ma qarsoonayn wamaa huwa ma ahaanin arrintaa ilaa qaliilun wax yar maahee xataa ra'aytu xamsa ilaa xamsa aan arkayba isla markii indhaha ayaan saaray xamsa oo yahdiru guuxaya macnaha neef bixinaya neef tuurahaya bayna aljumuuci ciidanka dhexdooda kaaljamali alawraq aad moodo sidii rati ama jamal awraq ah oo kale jamal awraq oo kale ayaad moodaa awraqa waa midabka ramaadkaoo dambasta oo kale ah geelka xoogga badan sida uu u guuxo oo kale yuu markaa u guuxaayay xamza wahwa asagoo yahiddu daadinayo annaasa dadka bisayfii sayftiisa haddan daadin dadkii buu daadinayaa macnaha oo dagaalkii buu markaa ku jiraa in badan baa laga yaabaa filimada inaad ka daawateen xaaladda noocan ah wax aad idinkugu cusub ma aha xamse oo saa wax u wataiyo walow dad kale ay matelayeen saasay xaaladdu ahaydoo asagoo dadkii daadinayo neef tuurayoo guuxaya aad u mooda geel cawran oo kale madaxana uu ugu suran yahay baalka gorayada saasay xaaladdiisu ahayd wahwa yahiddu nnaasa bisayfihi asagoo hoobinaya qubaya seexinaya dhulka dadka haddan daadin famaa yasmudu famaa yasmudu isma taagaya amaama wartiisa axadun qof walaa yahbutu lahu shay-un shayna ma sugnaanaayo shay hortiisa ku sugnaanayaayo ma jirin wa fii maa waqti kuntu aan ahaa buu yidhi waxshi atahaya'u lahu mid isu diyaar garaynahaya asaga oo astatiru minhu aan isugu asturayo saan ugu dhowaado bishajaratin geed aw xajarin ama dhagax mutarabbisan aan ahay mid u kurgalayo sugaaya oo u dhakanaya an yadanuu minii inuu ii soo dhowaado waxaan qaatay buu yidhi waa isku diyaargareeyey waxaan isku qarqarinayaa oon isku dhuudhuuminayaa geed ama dhagax mutarabbis baan ahay mid u gurgalayo sugaaya an yadnowa minii inuu ii soo dhowaado waayo hadduu iga dheer yahay xarbada iyo waranka waxba ka teri maayo idaa e, e, anoo sidaa ah id id wakti waaba taqadamanii waxaa iiga hormaray ilayhi xaggiisa farisun geesi oo min qurayshin farisun min quraysh faris ama nin quraysh ka mid ah yudcaa loogu yeedho sibaac bin cabdilcuza wahwa yaquul asagoo odhanaya baarizni ii soo bax yaa xamza baarizni ii soo bax nin noocaasaaba markaa yimid oo iiga hormaray fabaraza lahu xamza xamza u soo baxay wahwa yaquul asagoo odhanaya halumma ilaya ii kaalay waayahee yabna mushrika mushrikadda kii ay dhashayay kii mushrikadda ay dhashayay ii soo bax taariikhda qaar halumma ilaya ii imow buu yidhi kaalay yaa bna qaaطicaة اlwudu midda macnaha hooyadiisa gabdhaha guda jirta baa la yidhi middaa gabdhaha waxa laga gudo goysa wiilkeedii kaalay ii soo bax inuu saa markaa yidhi ama haluma ilaya yabna اlmushrika mushrikadii kii ay dhashaye haluma haluma ilaya ii kaalay uma intaa ka bacdi maa asraca maxaa ka degdeg badnaa an baadarahu inuu xamse kula degdegay bidarbatin dhufasho oo min sayfihi sayftiisii ka mida fakhara wuu dhacay subaac sariican asagoo legdoon yatakhabatu ku galaangalanaya amase ku dhex jiifa bidimaa'ihi dhiiggiisa asagoo isla markii xaaladdii ay saa noqotayoo dhiiggiisii ku dhex suganoo ku dhex dabaalanaya ayaa isla markii xamse wax uga degdeg badnaa maba jirinba ii soo bax ii soo bax sidii uu dhahayey intuu u soo baxay xamse waa degdegey aadna uma daahin isla markii wax uga dhaqso badnaa ma jirin uma kabacdi maa asraca maxaa ka degdeg badnaa anbaadarahu inuu kula degdegay bidarbatin dhufasho oo min sayfihi sayftiisa markaa ka mid ah seeftiisii xaggeedaa fakhara sariican asagoo sariica ayuu dhacay oo meyd ahoo yatakhabau ku rafanaya bidimaa'ihi dhiiggiisa ku dharafanaya bayna yadayhi xamse hortiisa cinda daalika marka agteeda waxshi wuxuu yidhi waqaftu waan istaagay min xamzada xamse waxaan ka istaagay mowqifan meel ardaahu iqanxisay meel aan raalli uga ahay oo aan hadda isleeyahay oo aan huba haddaad ku tuurto waranka waa ku dhici karaa xamse ardaah macnaha waa meel aan anigu ku qanacsanahay oo aan raali kraali ka ahay markaan ka istaagay wajacaltu waxaan guda galay ahuzu inaan ruxruxayo xarbatii eebadayda xataa idadma'nantu ilayha ilaa aan xasilay ilaa aan xasilay wuxuu ula jeedaa ilaa aan noqday mid mudma'inno ah oo isku kalsoon oo aan ku xasilanahay ilayha xaggeeda dafactu bihaa waan u tuuray naxwahu dhankiisa isla markii aan is-idhi aad io aad bay suuragal u tahay aanna tama'niina ku qaboon aad yaad ugu xasilanahay isla markii waan ku tuuray buu yidhi mar allaala markii aan ku xasilay xataa idadma'nantu ilaa aan ku xasilay ilayha xaggeeda dafactu waan tuuray biha eebadii naxwahu dhankiisa ayaan u tuuray fawaqacad waxay ku dhacday fii asfali batnihi calooshiisa hoosteeda xundhurta meesha hoos ah ayay markaa uga dhacaaday wa kharajad min bayni rijlayhi labadiisa lugood hoostooda saa uga soo dulbaxday macnaha isla markuu saa ugu tuuray way gashay gadaalna intii kalaa ka soo baxday fakhaطa wuu iisoo tallaabo qaaday mutahaaqilan asagoo culus macnaha baashina way ku dhacday weli wuxuu rabaa inuu sii socdo xamse wuxuu rabaa inuu soo dhaqaaqo tallaabo culus buu naxwi xaggayga u soo qaaday khudwatayni laba tallaabo mid ayuu soo qaadoo culus tii labaad buu si xooga u soo qaaday umma maa labisa maba daahinba an saqada inuu dhacay xamze isla markii wuu dhacay waalxarbatu xarbadii warankiina fii jasadihi jasadkiisa ay ku jirto fataraktuhaa fii waan uga tegay buu yidhi waan u dhaafay ha ku jirto xataa intii baan sugay ayqantu aan yaqiinsaday annahu maata inuu dhintay oo isla markii hadduu aado waxaa dhici karta wax ka gaarsiiyo tii buu markaa diidayaa bahasha way ku jirtaa xamze saa darteed tallaabo wuu damcay inuu sii dadaalo ninkaa u soo dhowaadou tallaabo ka qaado asoo dhibkaa haystaa laakiin ma uusan awoodin waa keri waaye laba khudwo ayuu soo qaaday uma maa labisa an saqad inuu dhacay xarbadiina fii jasadihi ay ku jirto fataraktuhaa waan uga tegey fiihi gudihiisa xataa yaqadtu ilaa aan yaqiinsaday annahu maata inuu dhintay uma kabacdi aataytuhu waan u imidoo waan u tegay wantasactu waan ka soo siiba buu yidhi waاntasictuhaa waan ka soo baxiyey minhu xaggiisa oo rajactu waxaan isaga soo noqday ila اlkhiyaami teendadii waqacadtu fiiha waan iska fadhiistay buu yidhi ilaa hawl uma soo bixin wax kale maba usoo bixinba wuxuu u soo baxay ninkaa dilkiisa soo markaa u xoroobo warajactu ila alkhiyaami khiyaamkii iyo teendhadii ayaan markaa u soo noqday buu yidhi waqacadtu waan fadhiistay fiiha teendhadii dhexdeeda id wakti lam takun lii aynan ii ahayn xaajatun dan bikayrihi kayrkii xamse waxaan ahayn oon u soo baxay ma jiro wainamaa qataltuhu asaga laftigiisa waxaan u dilay liyuctaqa in lay xoreeyo inaan xoroobon xor noqdo oo ninkaa ballantuu ii qaaday u i xoreeyo intaasaan markaa u soo baxay uma intaa kabacdi xamya waxaa kululaaday watiisu lmacaraka macrakadii iyo dagaalkii jikamuufadeeda muufadeeda watiis tinaarka la yidhaahdaa inta badan laakiin waa isticaaro waxaa loola jeedaa dagaalkii baa kululaaday wa kahura waxaa batay fiiha dhexdeeda alkaru ku rogaalcelinta celinta iyo carabka hayra weliba ana daa'irata daa'iradu maa labitad maysan daacin an daarad inay ku soo wareegtay calaa asxaabi muxamedin nebi moxamed asxaabtiisa daa'iradii iyo jabkii iyo musiibadii asxaabta nebigay ku soo wareegtay wa kahura fiihim alqatlu dilkii baana ku batay cinda daalika markaa agteeda hadad waxay ahaatay guda gashay hinda binti cudba calaa qatla almushrikiin mushrikiinta dadkii laga dilay ayay dul timid markaa cinda dalika maa ka booday mushrikiin miya uma xamiya waxaa kululaaday alwatiis jika muufadii baa kululaatay almacraka goobtii dagaalkaa kululaatay waaye wa kahura waxaa batay fiiha dhexdeeda alkaru waalfaru ku rogaal celin iyo carab hayra laakiin أن daa'irata jabka daa'irada iyo musiibadu maa labisad maba daahinba andaarad inay ku wareegtay calaa asxaabi muxamed nebi moxamed asxaabtiisa wa kahura fiihim alqatl dilkii ayaa ku batay cinda daalika markaa agteeda hadad waxay ahaatay hinda binti cudba calaa qadla almuslimiin muslimiinta kuwii laga dilay muslimiinta dilkii iyo raggii laga dilay macnaha dadkii meydka ahaa yay dul timid wa min waraa'ihaa gadaasheedana daa'ifa baa socotay koox oo min annisaa'i dumarka markaa ka mid ah fajacalat waxay guda gashay hinda tumahalu bihim inay googoynayso marka in meykii muslimiinta ciil ay qabto darteed ay matasho oo ay beddesho intaa ka bacdi maxay samaysay fatabahar waxay jeexday ee ay dilaacinaysay butuunahum caloolahooda wa tafqa'u waxay soo saaraysay gujinaysay cuyuunahum indhahooda wa tajadacu waxay goynaysay unuufahum sankooda sankoodana way goynaysay wa tuslimu waxay goynaysay oo kale aadaanahum dhagahooda uma ka bacdi sanacad waxay ka samaysatay min alanaafi sanankii min alaanaafi sanankii waalaadaani iyo dhegihii qilaadatan kuul bay ka samaysatay intay dhul keentay isku taxday yay kuul islisku qurxiya ka samaysatay wa aqraaan akhraaq bay ka samaysatay dhegadhego oo fataxallad bihaa isku qurxiso wa dafacad waxay siisay qilaadatahaa kuusheedii silsiladeedii iyo waqirtayhaa labadeedii dhegadhegood addahabayni ee dahabka ahaana waxay u soo tuurtay ilaya xaggayga wax shibaa dhahaya ayadoo nimankii muslimiinta ahaa dhagoodii iyo sankoodii iyo wixiiba waxay suuxii ka dhigatay waxay siisay wadafacad way turtay qilaadataha kuusheedii ama silsiladeedii iyo waqirtayhaa labadeedii dhegadhagood addahabayni dahabka ahaa ilaya xaggayga wa qaalad waxay ii tiri humaa laka yaa abaa dasma humaa laka labadoodaba adaa iska leh ada waa mutaysatay humaa labadoodaba laka aday kuu sugnaadeen yaa abaadasna humaa laka ixtaf ilaalso gacanta ku dhig ee qabso bihimaa labadooda fa innahumaa hamiinaani waa qaaliya lacag badan baan ka bixii bay ti labadan dhildhil meehe si fiican u xafide gacanta markaa ku dhig walamaa wadacat markay dhigtay uxudun uxud awsaaraha culaysyaalkeedii macnaha markuu dagaalku istaaguun baa loola jeedaa walamaa wadacat markay dhigtay uxud awsaaraha culayskeedii cutuwaan noqday anigana waxbaa hadalkii wata maca aljeish ciidankii micigooda ayaan la noqday ilaa makata maka maka ayaan u laabtay buu yidhi oo waxaan la laabtay ee ciidankii markay laabteen fa barra lii wuu ii baari falay jubayr bin muطcim bimaa wacadtanii bihi wuxuu igula ballamay actaqa wuu xoreeyey raqabatii qoortayda faqadawtu xuran xor baan noqday buu yidhi waa ii fuliyey waa ii bal wuxuu ii ballan qaaday wuu ii fuliyey jubayr waayo waxaa loo ballan qaaday xamse haddii uu soo dilo in addoonnimada laga xorayn doono inuu xor markaa noqon doono walamaa wadacad markay dhigtay uxud awsaaraha culisyaalkeedii waa markuu dagaalkii istaagay cudtu waan laabtay maca aljeish waayo intaa kale wuxuu iska fadhiyey khaymadiisii waxaa dagaalamaaya iyo dagaalkaa lagu jira danna kama gelin ujeeddadiisii waa gutay waa uu soo galay ninkii loo soo diray wuu dilay wuu iska fadhiistay mar allaala markii dagaalkii istaagayna cudtu maca aljeish ilaa maka makaan kula soo noqday fabara'a lii waa ii baarinima falay jubayr bin muطcim bimaa wacatani bimaa wacadanii bihi wuxuu ii ballanqaaday wa actaqa raqabatii qoortaydiinna wuu xoreeyey faqadowtu waxaan ahaadoo noqday xuran nin xor ah laakin laakiinse amra muxamedin muxamed amarkiisii jacala wuxuu guda galay yanmuu inuu kobcahayo yowman bacda yowmin maalinba maalinta ka dambaysa islaamku inuu sii xoogaysanayo maalinba maalinta ka dambaysa arrinta moxamed inay sii weynaanayso wa akhada almuslimuuna muslimiintiina waxay gudagaleen ama ay bilaabeen yasdaaduuna inay kordhayaan saacatan bacda saaca saacadda saacadda ka dambaysa marba dad hor laa soo gelayo islaamkii oo soo islaamaya fa kuntu waxaan ahaa kullamaa mar kastoo caduma uu weynaada amru muxamedin muxammed arrintiisa caduma calaya waxaa igu sii weynaanaysay anigana alkarbu kurbadi mar kastoo moxamed sii xoogaysto ay islaamku sii bataan kurbaa igu badanaysa waayo dakan uu galay waayo dembi buu galay waxbuu ka sameeyey saa darteed kurba igu sii siyaadaysa watamakana waxaa imakaninaya oo gacanta igu dhigahaya aljazacu argagax iyo walkhawfu cabsi min nafsii nafsadayda mar kastoo arrinta maxamed ay sii ziyaado khoofka iyo kurbada way igu siyaadaysaa nafsadaydana waxaa makaniyoo gacanta ku dhigay jazac argagax iyo cabsi wamaa ziltu kama aanan zulin calaa xaalii haadihi xaaladdaa inaan ku jiro inaan ciriiri la sii gelaayo inaan kurbo iyo wax iigu sii badanaayo xataa dakala muxammadu maka ilaa nebi muxamed uu maka soo galay bijayshihi ciidankiisii asagoo wata aljaraar ee faraha badnaa ama xoogga badnaa ciidan isjiidaayo jaraar ah ayuu watay faatixan asagoo furanaya nebiga maka cinda daalika markaa agteeda maxaa samaynayaahe wallaytu waan jeestay heeriban waana cararay buu yidhi mar allaala markuu maka soo galay maxaa ii dhiman wax kale oo ii dhiman ma jira wallaytu haariban waan baxsaday oo waa cararay buu yidhi xaguu aaday ila aa'if aa'if baan qabtay buu yidhi altamiso anoo raadinaya fiihaa aa'if almn amaan anoo ka raadinaya magangelyo anoo ka raba inaan meesha ka helo moxamedna aan uga badbaado waayo takana io dhib buu ka sameeyey dembina wuu ka galay weliba nebiga markii xamse la dilay asagoo indhihiisu ay biyaynayaan ayuu yidhi toddobaatan baan uga aari doonaa wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bihi baa lagu soo dejiyey wala walain sabartum lahuwa khayru lisaabiriin haddaad ciqaabaysaan wixii laydinku ciqaabay oo kale ku ciqaaba haddaad sabirtaanna waa idinkaga sii khayr badan tahay wasbir wamaa sabruka ilaa biاllaah nebi moxamedow sabir sabirkaaga abaalkiisa ilaah buu saaraya subxaana wa tacaala sidaa darteed ayaa nebiga mar allaala markuu soo galay buu yidhi famaa ziltu kama zuulin calaa xaalii xaalkayga inuu haadihi sidaa yahay calaa xaalii haadihi xaaladaydaa ee saasa inaan ku dultaaganahay xataa dakhala ilaa uu soo galay muxamed maka bijayshihi ciidankiisii aljaraari ee faraha badnaa ama xoogga badnaa faatixan asagoo furanaya maka cinda daalika markaa agteeda wallaytu haariban waan jeestay anigoo cararaya ila aa'ifi daa'if xaggeedaanu cararay altamisu fiiha anuu raadinayo almn amni baan raadinayay meel ammaan ah ayaan raadinayay laakina laakiinse ahla aa'if daa'if ehelkeeda maa labithuu maba daahin ayagoo maba dibdhicinba kahiiran wax badan markaan u tegey iyaguna wax badan maba jooginba xataa laanuu ilaa ay u jilceen lilislaami islaamka ilaa islaamkii ay u jilceen ay u soo leexdeen inay galaan waacaddu waxay diyaargareeyeen wafdan ciidan ama wafdi dheh oo minhum ayay ka mid ah liliqaa'i muxamedin nebi moxamed say ula kulmaan iyo wayciraani inay bannaanka dhigaanay daaha ka qaadaanay muujiyaan dukhuulahum fii diinihi inay diinkiisii soo galeen ma joogi karo haddana meeshii meeshii haddana ma sii joogi karo waayo dadku aaday uu dhex joogayba nebigay rumeeyeen sal alla alayh wasalam cinda daalika markaa agteeda suqita markaa agteeda markay arrintu meeshaa markaa maraysay suqida waan dhacay buu yidhi oo waxaan ku dhacay cinda daalika suqita fii yadi gacmahayga macnaa waa qoomamay buu la jeedaa iska isticaaro qofka mar allaala markuu wax xun sameeyo ka shalaynayo gacmaha saa dhahaa miiska ku dhuftaa dhulka ku dhuftaa labadiisa gacmood walamaa suqida fii aydiihim wara'ow annahum qad dalluu waatuu ilaahay dhahay mar allaala markii gacmahoodii lagu riday oo ay arkeen inay baadiyoobeen iyo ilaahay u tooba keenay subxaana watacaala cinda daalika markaa agteeda suqida fii yadii gacmahaygii ayaan ku dhacayoo waan qoomameeyey wadaaqad waxaa ciriiri noqday calaya korkayga alardu arladii oo dhan baa ciriiri ila noqotay bimaa raxubad ayadoo waasica arladii waasica ahayd ee saa iskaga ballaarneed yaa ku soo ciriirtoontay arladii baa ciriiri ku noqotay waayatnii waay waayadnii waxay iga soo ooday arladii waxay iga soo dabooshay dhammaan almadaahibu waddooyinkii meel kastoo madhab ahaa oo aan aadi lahaa way soo xirxirantay faqultu waxaan idhi alxaqu bishaam shaam baan iska haleeli doonaa alxaqu waan aadayaa jidkaba aan ku dhintee shaam baan aadi aw bilyamani ama yaman aw bacdi albilaadi اlukhraa ama bilaadaha kale bilaadyadaa kalaan markaa aadayaa saasaan markaa is-iri buu yidhi waacayatnii waxaa iga soo oodmay oo iga soo xirmay almadaahibu madaahibtii meelihii la aadi lahaa oo dhan meel kastoo loo bixi lahaa oo albaab ahaa wayga soo xirneen faqultu waxaan idhi alxaqu waxaan haleeli doonaa bishaam shaam baan aadayaa aw bilyamani ama yaman aw bibacdi ama qayb oo albilaadi اlأkhraa baldaha kale markaa ah fawallaahi ilaahay baan ku dhaartee inii anigu lafii amrati lafii kamrati hamii lafii kamrati hami murugtayda iyo kurbadayda shiddadeedaan ku jiray buu yidhi haadihi ee taa ah wallaahi ilaahay baan ku dhaartay inii anigu la fii kamrati hami murugtayda tan ugu daran ee haadihi ee taa ah ayaan ku sugnaa id wakhti raqa uu ii naxariis dalbay id wakti raqa lii uu ii dabcay uu ii naxariistay ee uu ii naxariis sameeyey uu ii qalbi jilcay lii aniga rajulu nin naasixu naseexeeye ah nin aniga ii naseexaynaaya ayaa raq iyo naxariis ii sameeyey oo qaale wuxuu yidhi wayxaka yaa waxshiyu wayxaka war ha kugu dhacee wayxaka kelimad liibaanna way noqotaa kelimad waxaana way noqotaa weylu laka oo kale waaye halaag ha kuu sugnaadee yaa waxshiyu waxshiyow ina muxamada nebi moxamed wallaahi baan ku dhaartee laa yaqtulu ma dilahaya axadan qof oo min annaasi dadka ka mid ah goormee idaa dakala fii diinihi hadduu diinkiisa galo maxaad naftaad u halaagaysaa shaam aad iyo yeman aad iyo inta ka bax iyo waxaad aadaa meelaha maxaa kuu geeyey war ninyow ma ogtaa nebi moxamed inuusan dilaynin qofka diinkiisa galaa oo watashahada qira bishahaadati اlxaqi shahaadada xaqaa qofka qiree laa ilaaha ila allah yidhaahdaa inuusan nebi muxamed dilaynin fama in samictu maba maqlinba maqaalatahu oraahdiisa xataa kharajtu ilaa aan soo baxay muyamiman anoo u soo qasdahaya oo soo saaray wejhii wejigayga shatra yatriba yatrib dhankeeda waa madiino isla markii ninkii oraahdiisii aan maqlay waxaan wejigayga soo saaray dhanka madiino shaam iyo yaman iyo bilaadii kale waaba iska dhaafay abtaqi anigoo raadinaya muxammadan muxamed sala allahu calayhi wasalam falamaa goortii balaqtuha aan soo gaaray madiina taxasastu waan u kuur oo waan baarbaaray oo waxaan weyweydiiyey dadka amruhu amarkiisii xaggee buu joogaa see waaye aaway xaggee laga helaa taxasastu amra facaraftu waxaan ogaa aara waxaan ogaaday annahu asagu waa nebigee fi lmasjidi masaajidka inuu joogo sala allahu calayh wasalam madiine markaan soo galay ayaan oo fiirfiiryon baarbaaray arrintiisa waxaan gartay inuu masaajidka joogay kolley waa loo sheegay mar allaala markii aan ogaaday inuu masaajidka joogo fa waan u soo galay calayhi nebiga dushiisa fii khifatin si qarsoodi ah waxadarin digtoonin ay ku jirto anoo digtoonaantaydana qabaa haddana isdhuudhuuminayo isqarqarinahaya yaan u soo galay wamadaytu waan aaday naxwahu dhankiisa xataa sirtu ilaa aan ahaaday waaqifan mid taagan fawqa ra'sihi madaxiisa korkiisa wa qultu waxaan idhi maba wax kale maba dhihine ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh ilaa hadalkii loo soo sheegay wuxuu ku badbaadi lahaa laa ilaaha ila dadku way badbaadin jirtay walaalayaal saa darteed baa laa ilaaha ila اllah muxamadun rasuulu qofku markuu dhaho maalkiisaa kaa xaaraan ah dhiiggiisaa kaa xaaraan ah cirdigiisaa kaa xaaraan ah waxyaabo badan baa kaa xaaraan noqonaya isla markii aan soo baxay buu yidhi famaa in samictu maba maqlinba maqaalatahu oraahdiisii xataa intii kharajtu aan soo baxay muyammiman anoo u soo qastayoo soo saaray wejhii wejigayga shadra yatriba yatrib dhankeeda abtaqi anoo dalbahayo raadinaya muxamadan muxamed sala allahu calayhi wasalam falamaa balaqtuha markaan soo gaaray madiina taxasustu waan raaraadiyey amrow amarkiisa facaraftu waxaan gartay oo aan ogaaday annahu asagu fi lmasjidi masjidka inuu joogo fadakaltu calayhi waan u soo galay fii qifa baan ugu soo galay qarsoodiyi dhuumanaan iyo xadarin digtooni wa madaytu waxaan aaday naxwahu dhankuu fadhiyey xataa sirtu ilaa aan noqday waaqifan mid taagan fowqa ra'sihi madaxiisa agteeda maxaaba hadalkale ii geeyey wixii lagu badbaadaya maxay ahaayeen laa ilaaha ila اllah soo ma aha waqultu ashhadu an laa ilaaha ila اllah waana muxamada cabdu warasuuluh saasaan idhi buu yidhi famaa samica maba maqlinba ashahaadatayn shahaadataynkii rasuulka rafaca kor buu u soo qaaday basarahu rafaca waa soo qaaday basarahu araggiisii ilaya xaggaygu kor iigu soo qaaday falamaa carafanii markuu i gartay radda basarahu canii waa iga jeestay sal اllau alيه wasalam indhihiisii waa iga celiyey wa qaala awaxshiyun ant waxshi maa tahay awaxshiyun ant ma waxshi baa tahay qultu nacam haa yaa rasuula allah war ninkaan shahaadateynka qiraaya ee laa ilaaha ila allah waana muxamada cabduhu warasuuluu yihi ma waxshi baa awaxshiyun anta ma waxshi baa tahay qultu nacam haa yaa rasuula allah rasuulkii alloo waxshi baan ahay faqaala aqcud fariiso waxadaثnii iiga sheekay kayfa qatalta xamza si xamza u dishay kaalay soo fadhiis marka hore bal ka sheekeyba xamze dilkiisii faqacadtu waan fadhiistay faxadatahu waxaan uga sheekayey khabarahu khabarkiisii falamaa faraqtu markaan faaruqon dhamay min xadiiثii sheekadaydii ashaaxa wuu dadbay waa ka leexiyey canii xaggayga rasuulka biwajhi wajigiisa nebiga markaa sheekadii xamse dilka uga sheekeeyey ashaaxa canii waa iga leeiyey wuxuu iga fogeeyey iga dabay canii xaggayga biwajhi wejigiisa wa qaala wuxuu ii dhahay wayxaka yaa waxiy waxshiyo dayib qari wajhaka wejigaaga calaya canii xaggayga iga qari wejigaaga falaa urayannaka yaanan ku arkin bacda alywm maanta wixii ka dambeeya waa dhibaato aad iyo aad u weyn jariimadii uu sameeyey haba islaamo haba la cafiyo wax loo haysto ma laha ninkaan wax loo haysto oo dembiya ma jiro mar hadduu qofku laa ilaaha ila allah yidhaahdo gaalna ahaa uu soo gala islaamnimada wax allaalla wixii dembi oo gala waa loo tirtirayaa ilaahay waa cafinaya subxaana wa tacaala laakiin rasuulka sala allahu calayhi wasalam aad iyo aad ayuu arrinta wax xamza ugu kululaatay sal allau alayh wasalam wuxuu yidhi mar allaala markaan sheekadii u dhammayso maaha waaba iga dadbay wejigiisa wuxuuna ii yidhi wayxaka yaa waxshiyun waxshiyow qayib qari wajhaka wejigaaga cani xaggayga falaa urayannaka yaana yaanan arkin yaanan fiirinin bacda alywm maanta wixii ka dambeeya fakuntu waxaan ahaa mundu dalika alyowm maalintaa wixii ka bilowda atajannabu mid ka fogeeya an yaqaca inay ku dhacdo basaru nebiy nebiga araggiisii alkariim sharafta lahaa calaya korkeyga waan ka ilaalin jiray buu yidhi maalintaa wixii ka dambeeyey nebiga wejigiisa ima araggiisii sharafta lahaa inuu ku dhaco dushayda fa idaa jalasa markay fadhiistaan asaxaabatu asxaabta qubaalatuhu horjoogsi horjoogiisa markay hortiisa soo fadhiistaan akhadtu makaanii booskeyga waxaan ka qaadanaya qalfago gadaashii keygis aggo iska fadhiya markay saxaabada kale nebiga hortiisa isaa u fadhiyaan asaga halkaasuu fadhiisana waayaan yaan ku arkan baa la yidhi wejigaaga iga qari wa baqiitu waxaan ku haa oon ku sugnaa calaa daalika arrintaa xataa intii qubida la oodsaday uu dhintay rasuulu llaahi sal alla alayh wasalam ilaa nebiga uu aaday ilaa jiwaari rabbihi rabbigii jiwaaradiisii derisnimadiisii uma kabacdi ardafa wuxuu raacsiiyey hadalkaa waxshiyan waxshi intaa wuxuu raacsiiyey yaquul asagoo odhanaya wacala araqmi ayadoo ay jirto min annii anigu caraftu inaan ogaaday oo aan ogahay bianna alislaama islaamku yajubu inuu tirtirayo maa qabla waxa ka horeeya falaqad dalaltu waxaan ahaaday buu yidhi astashciru mid dareemaya anoo og islaamnimadaan islaamay inaan dembi lee haysanin oo wixii dembiya islaamku uu tirtirayo wixii ka horeeyey ayaan qad dalaltu waxaan ahaaday astashciru mid dareensanoo dareemaya fadaaxata alfaclati wixii aan sameeyey foolxumadeeda wixii aan sameeyey fadaaxadeeda iyo foolxumadeeda allatii taasoo ajtaraxtuhaa aan sameeyo aan kasbaday ayaan dareemahayey waxaan dareemahayey buu yidhi anigoo og in dembiga lay cafiyey ayadoo saas ay tahay yaan haddana lahaa oo dareen igu jiray inay fadaaxad tahay facladii aan sameey waa dilkii xamza allatii ajtaraxtuha aan sameeyey wastafdicu waxaan xumaysanaya buu yidhi oo aan wax xumaana uu arkahayey waxaan xumaysanayay aruz arruza musiibadii aljaliila ee weyneed allatii taasoo raza'tu bihi aan ka sameeyey oo aan ku musiibeeyey alslaam wاlmuslimiin taana waan xumaysanayey wixii musiibo ahaa ee aan sameeyo aniga aan sameeyey watafiqtu waxaan guda ataxayanu inaan la raaraadsanayo la fiirfiirsanayo lilfursati fursad allatii taasoo ukafiru aan ku kafaaro guto biha ayada camaa salafa minii wixii iga dhacay fursad baan raarraadinayey fursaddaasoo aan rabo inuu ilaahay iiga saamaxo subxaana wa tacaala wax allaala wixii horay aan u sameeyey falamaa goortii laxiqa uu haleelay alrasuulu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam birafiiqi اlأclىa rafiiqii sare oo waalad ay u soo wareegtay khilaafat muslimiin muslimiinta maamulkoodii khilaafadooda ilaa saaxibihi saaxiibkiisii abibakarin oo wartadad ay ridootay banu xaniifa reer banu xaniifa waa asxaabu musaylima musaylimi aan ka soo sheekaynay asxaabtiisii waa musaylimii alkadaabi beenta badnaa maca almurtadiin kuwii murtadiinta ah ay diinta kala laabteen markuu rasuulku dhintay jahaza wuxuu diyaargareeyey khaliifatu rasuuli illaahi rasuulka khaliifkiisii sal allahu calayh wasalam jayshan ciidan lixarbi musaylama musaylamaha reer bani xaniife nebinimada sheegtay in lala dagaalamo iyo wayacaadati qowmihi qoomkiisa in lagu soo celiyo bani xaniifa ahaa ilaa diin illaahi ilaahay diinkiisa faqultu fii nafsii nafsadayda waxaan ka idhi inna haadihi midani wallaahi allaan ku dhaartay fursatuka fursadaada waaye yaa waxshiyun waxshiyow fursadaadii waa tana ee fakhtanimhaa ka faa'iidayso allaylehe maantay gacanta kugu jirtaa ee ka faa'iidaysa walaa tadacha ha u ogolaanin oo ha uga tegin taflitu inay baxsatay ka fakata min yadayka gacmahaaga fursaddan maanta ha uga tegin inay gacantaada ka baxsato uma kabacdi kharajtu waxaan la soo baxay maca juyuushi اlmuslimiin waakhadtu waxaan soo qaatay micii micigayga xarbatii oo eebadaydii warankaygii ayaan soo qaatay buu yidhi xarbadii allatii taasoo qataltu aan ku dil allatii taasoo qataltu aan ku dila biha ayada sayidu shuhadaa shuhadada sayidkoodii waa xamsata bin cabdilmuطalib waalaytu calaa nafsii nafsadayda waxaan kula dhaartay an aqtula bihaa inaan ku dilo musaylima ow amase adfara ilaahay igu guuleeyo bishahaadati shahaado labadaa mid baan markaa ku dhaartay waaalaytu calaa nafsii naftiisa kuma dhaaranina ilaahay wuxuu ugu dhaartay nafsadiisa inuu ku samayn doono laba mid inuu musaylamo ku dilo iyo inuu ku liibaano falama qtaxama markii ay jiirtay almuslimuuna muslimiintii ay jiiranay dul mareen calaa musaylam iyo wajayshihi ciidankiisa xadiiqata almowti xadiiqadii beertii geerida oo waltaxamuu ay la galeen biacdaa'i illaahi waltaxamu oo ay galeen oo ay isfara saareen amase waltaxamu oo waltaxamuu biacdaa'i illaahi cadowyaalkii ilaahay ay isguda galeen jacaltu waxaan guda galay buu yidhi ee waxshi atarasadu musaylana inaan haddana u dhakado oon u gabadoon isu diyaariyo musaylama fara'aytuhu waxaan arkay qaa'iman asagoo taagan wasayfu sayftana fii yadihi gacantiisa ay ku jirto wa ra'aytu rajul nin kalan arkay oo min alansaari reer ansaar ah yatarabasu bihi sugaya midlamaa atarabbasu bihi ana ana bihi saan aniga asaga u sugaayo koo kaloo reer ansaara meesha ugu dhakan kilaanaa labadeenna mid kastoo ka mida yuriidu qadlo dilkiisuu doonayaa falammaa waqaftu minhu markaan istaagay mowqifan meel ardaahu aan ka qanacsanahay raalli aan ka ahay hasastu waan ruxruxay haddana xarbatii warankaygii ama eebadaydii xataa ida istaqaamat mar allaala markay toosnaatay istaagtay fii yaddii gacantayda meeshii aan u rabay dafactu biha waan tuuray naxwahu dhankiisii fawaqacat fiihi way ku dhacday wa fii nafsi laxda isla laxdada isla daqiiqadaa allatii taasoo adlaftu aan ku aan ku riday bihaa ayada xarbatii xarbadayda calaa musaylima kaana alansaariyu ansaarigii wuxuu asagana yaubu mid ku dhuftay calayhi korkiisa mid ku soo ganay buu ahaa mid ku gooyey buu ahaa oo wayakiilu lahu u kaylay oo u beegay darbatan bisayfi sayf waa asaga watay seeftii uu watay ayuu dhufasho kula beegsaday farabbuka yaclamu rabbigaabaa og farabbuka rabbigaa ayaa yaclamu og ayunaa qatalahu labadeena kii dilay anmaa dilay mise ansaarigiibaa dilay rabbigaa baa ku cilmi badan fain kuntu haddaan nahay ana aniga aladii midka qatalahu dilay akun waxaan ahaanayaa qad qataltu mid dilay khayra annaas dadka midka u khayr badan bacda moxamed waa xamza sidoo kale waqataltu dilay shara annaasi aydan dadka midka u sharta badan sidoo kale ayaan markaa ahaanayaa buu yidhi haddii aniga aan noqdo kii markaa musaylima dilay musaylama alkadaab waa ka soo sheekayne waa ninkii asaga oo nebiga nool nebinimo sheegtay sal alla alayh wasalam anaaba nebi ah buu yidhi muxamed ayuu warqad u soo qoray rasuulka uu leeyahay warqaddan waxay ka timid musaylama oo rasuulka ilaahay ah warqadduu soo qoray akhlaaq xumadiisa warqaddaani musaylamay ka timid oo rasuul ilaahay ah waxayna ku socotaa moxamed oo rasuulkii ilaahay ah arlada way noo kala go-an tahay dhankaasi xijaazi adaa iskale dhankan jidday najdi maxaa soo xigtana anaa iskale ogow buu dhahay qorayshna way xadgudub badan yihiine xadgudubka naga ilaaliya wax la yaaba ma laha in xamza eh, eh, waxshi ninka lagu magacaabo ou xamze dilo aad iyo aad wax dhiba u arkina dad badan baa naxa oo dhibaato u arka laakiin rasuulku wuxuu yidhi salى اllahu alayhi wasalam ilaahay wuxuu ku qoslaa riwaayad kale cajab allah ilaa wuxuu la yaabaa nin nin kala dilay oo labadooda ay jannada isla galeen sala allahu calayhi wasalam baabu tawba marka laga hadlaayo aad iyo aad bay shay muhiima u tahay dadka dunuubta iyo dembiyaalka iyo macaasida galaa baabu tawba waxay u furaysaa inay jannada agtooda taallo oo kale nin nin kala dilay oo labadoodii jannada isla galay xamza iyo waxshi fiiriya walaalayaal meel dheer adoo ka raadininba xamza waa la dilo waxaa dilay waxshi jannadii buu galay waxshi asagana wuu baxay oo wuu islaamay wuu tawba keenay alluu u soo rujuucay ilaahay ayuu aaday xaqii buu qaatay nebi moxamed buu qiray kelimada tawxiidkuu qiray in allaala intuu markaa intaa la yimid buu nin nebinimo sheegtay oo nebi moxamed kula doogtamayo inuu asagana nebi yahay ayuu markaa dilay labadaa nin soo ninkii midkoodka kale ma dilin soo jannadama kuma kulmin waa tawbada ilaahay wanaagay leedahay toobadu waa shay muhiim ah walaalayaal weliga ha quusanin dembi aad gashay ilahay ha ka quusan subxaana wa tacaala laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica afartan sanaan salaad joogay afartan sanaan macaasii zina ku jiray ka badan baan ilaahay caasiyey subxaana wa tacaala isla markii laxda ayaa qalbigaaga ilaahay towba soo geliyey aniga intaasaan samiimaan leedahay maya waa inaad ilaahay u timaadaa subxaana wa tacaala waa inaad waanaad masaajidka soo gashaa waanaad ilaahay su'aalataa subxaana wa tacaala tawbo inuu kaa aqbalo subxaana wa tacaala waayna u badan tahay ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay dembi dhan waa dhaafaa subxaana wa tacaala inahu huwa alkafuur raxiim ilaah waa alla dembi dhaaf badan oo naxariis badan subxaana wa tacaala sidaa darteed asxaabu dunuub asxaabu almacaasi dadka dembiga badan sameeya inta ugu badan waa inaysan ilaahay ka quusan subxaana wa tacaala dembigu waxa uu ka mid yahay akhطaa'da bini aadamka loo qoray inay ku dhacaan kullu bni aadam khaطaa wa khayru اlkhaطaa'iina tawaabuun laakiin dhibaatadan haysata waxay tahay walaalayaal qofka haddii wanaag lagu bartana wanaag un baa lagu rabaa qofka haddii macaasi xumaan lagu bartana maba loo malay inuu ka soo bixi karo nin baa qamri cabi jiray xumaan samayn jiray zinaysan jiray masaajidka haddii lagu arko meeshii la farxi lahaa fartaa lagu taagtaaga kaakii ka kii maho kii khamrada cabay soo maa kii zaaniga soo maa kii macnaha qofkii wuxuu noqonayaa qof dareema intaqaana waxshinimuu dareemaya ciriir buu dareema waxaa laga yaabaa inuu ka laabto xataa tawbadii waxaa laga yaabaa inuu ka laabto hortiisaa la fadhiistaa waa loo sheekeeyaa naxariista allah la xasuusiyaa wanaag inta badan soomaalida ma taqaano ninkii hore khayr loogu yaqiinayn khayr unbaa lagu yaqaanaa maalintuu qalad gala ku soo asagana kii shar lagu yaqiinayna shartiisunbaa lagu yaqaanaa wanaag maba loo fiirinayaba qofku wuu tooba keeni karaa walaalayaa ad maanta masaajidka maxaa ka soo doonta qof dhaa maaragta maba tukan jirin maanta waxaa ku keena masaajidka oo ma imaan kara miya ilaahay muu tooba keeni karo subxaana wa tacaala ilaahay ma weydiisan karo dembi dhaaf iyo qufraan waxaasoo dhan mala samayn karo ilaahay subxaana wa tacaala dembiga waa dhaafaya qof qof ka xigaana ma jiro subxaana wa tacaala sidaa darteed buu ilaahay yidhi inama atawba cala allah liladiina yacmaluuna الsuu bijahaala uma yatuubuuna min qariib ilahay kuwa waa ka tooba aqbala subxaana wa tacaala goormee tooba lagaa aqbalaynin walaysat الtawba liladiina yacmaluuna sayi'aat xataa idaa xadara axadahum اlmowt ilaa geeri ay ku timaado kuwa ilaahay ka tooba aqbali maayo subxaana wa tacaala haddaan tukanayo haddaan soomayo haddaan saa yeelaayo ma jirto fircoon imisaa la beryayo walaalayaal meeqaa la lahaa faqulha laki la an tazakaa waahdiyaka ilaa rabbika fataqshaa meeqaa la tuugaayo meeqaa lakaal ilahay ha lagugu xidho maya mar kastoo dhibaato ku dhacdo yaa ayuha saaxir buu dhihi jiray muuse sixiroolahano rabbigaa noo tuug haddii dhibka nala ka qaado waa ku mar alaala marka laga fayday idaahum an yunkusuun waa loqonayaa waa diidayaa waxaa loo soo diray sagaal aayadood oo bayinaad oo cadcad ah faarsalnaa calayhim uطuufaana wاljaraada wاlqumala wاdafaadica wاddam aayaatin mufasalaat aayaad kastoo loo soo diro cadaabkii dhibaatada markuu arko wuxuu dhaha muuse ilaahay ii tuug wuxuu kula ballama haddii dhibkana laka qaado waa ku rumaynaynaa mar allaala marka laga feeda dhibkiidaho minaa yankuhuun waa waa laabana wuxuu leeyahay maya sidiisuu ku noqonayaa ayaxaa loo soo diraya waa laga qaadaa dhiig baa loo soo diray waa laga qaaday xataa injir baa lagu saliday walqumal injir buu ilaahay ku saliday baasada loo soo dhigay injir baa ka buuxda dharkuu dhaho xiro injir baa ka buuxda caanihii loo keena waa ku jirtaa muuse kaali ilaahay iitu ilaahay baa loo toogay markii laga feeda mayuu dhaa an rumaynaay siisuu markaa ku socday nin noocaasuu ahaa maalintii gebagabadii ugu dambayse la gaaray ilaah badduu ku qarqiyey subxaana wa tacaala markii badda lagu qariyey lagu qarqiyey muxuu yidhi aamantu biاladii aamanat bihi banuu israa'iil wa ana min almuslimiin muslimiintaan ka mid ahay ee haddaan muslim ah yaa kaa yeelaya marka qarqar buu joogaa waa meeshii ugu dambaysay wuu ogaaday inuusan baxsan karin wuxuu ogaaday inuu fakan karin wuxuu ogaaday maanta maantii kama dambaysta inay tahay aamantu buu yidhi waan rumeeyey yaan rumeeyey xataa ilaah ma dhihin alladii bu kii baan rumeeyey reer bani israiil rumeeyeen wa ana min almuslimiin muslimiintaan ka mid ahay alana waqad casayta qabla ma haddaan rumaynaysaa buu dha ilah subxaana watacaala adoo horay u caasiyo mufsidiinta ka mid ahaa wax lagaa yeelayaa ma laha marka xaaladdaa waxay tilmaamaysaa walaalayaal dembiga bani aadam baa loo yahay shayطaan iyo naf iyo hawi adduunna way israacsanaayen ilaahayna ummad waxyaabau ugu nimciyey waxaa ka mid ah albaabka towbada albaabka towbada qof kasta inuu ka faa'iidaysto waa lagama maarmaan waa shay muhiim ah waa wax loo baahan yahay marka waxshi ilaahay subxaana wa tacaala khayr buu waafajiyey maalintii uu baxaayay inuu soo dilo xamsa ee eebada iyo waranka uu qaadanayey ujeeddadiisu waxayd inuu addoonnimo ka xoroobo wax kaluu u soo galay iyo dan kale uu ka lahaa meesha ma jirin haba ahaatee nebiga laabtiisu dhiijiyey nebiga laabtiisu xanuunjiyey laakiin markii dambe allah tooba waafajiye subxaana wa tacaala qofkuu ilaahay wanaag la doono towbada la waafajiyaa qofkuu ilaahay khayr la doono towbada la waafajiyaa qabla mowti ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu jeclayay tawaabiinta wayuxibu almutaطahiriin ina allaha yuxibu tawaabiin wayuxibu almutaطahiriin waa waxyaabaha ilaahay dadka ku jeclaada subxaana wa tacaala waxaa ka mid ah towbakeenka haddii la towba keeno ilahay ummadda wuu jeclaana laakiin waxa nala ku haysta oo dhibaatada ah oo annaar oo ilaahay tilmaamaya ma aha dembiga waxa nala ku haysta waa soo noqosho la'aan qofka dembiga marka uu galo ee uu ka soo laabto waa calaamad ka mida calaamadaha jannada lagu galo sida ilaahay tilmaamay wاladiina idaa facaluu faaxisha aw dalamuu anfusahum dakaru اllah waa dadka markay naftooda dulmiyaan ama faaxisho ay sameeyaan ilaahay xusuusta subxaana wa tacaala faاstakfaruu lidunuubihim markaasay farta qaniinaan istikfaar bay ilaahay weydiistaan wax badan bay ka qoomameeyaan ilaahay bay u soo rujuucaan subxaana wa tacaala walam yusiruu calىa maa facaluu ma daa'imaan marka xumaanti isla markii bay ka soo noqonayaan ahlu naar maxay naar ku galeen wa kaanuu yusiruuna calى alxinhi اlcadiim dembigii weynaa bay daa'imi jireen waa israar israar iyo daa'imitaan bay ku socdeen sida ilaahay qowmu nuux uu ku tilmaamay nebi nuux calayhi الsalaam uu yidhi uma inii dacawtuhum jihaara uma inii aclantu lahum waasrartu lahum israara waasrartu lahum israara waxaan ku idhi macnaha dembi dhaaf weydiista ilaahay faqultu اstakfiruu rabbakum inahu kaana gafaara ilah waa dembi dhaaf badan yahay yursil الsamaa calaykum midraara astakfir اllah in la badiyo oo afka lagu haayo waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka khayrkii wanaagga u horseeda walaalayaa qofka dembiga laguma heedaarteeyo laguma ceebeeye soo noqosho la'aan baa lagu ceebeeyaa haddaan aragna dad xumaan ku jiri jiray oo istikfaar ilaahay weydiistay oo towba la yimid oo masaajidka soo galay yaan laga cayrinin yaan laga burinin yaan si kale loo arkin yaan la dareensiinin culaysii waxyaabo kale inta badan ha la dareensiiye khayr iyo wanaag inuu ilaahay siinayo subxaana wa tacaala xaaladdaasaa wanaaggii khayrka markaa ku jira xataa lama soo xasuusiyo dadka qaarkood way soo xasuusinayaan habeenkii aan kugu soo arkaay meel hebel baxasbeenays horta habeenkii saaxa xaggii u socotay markii kalaabgiis aa maris meesha aad amaa ka soo baxay gabadhii meesha mars aad mey kula socotay ta ta qofkii waxsoo dhan wuxuu noqonaa waxyaabo kale loogama sheekeeyo jannadaa looga sheekeeyaa khayrkaa looga sheekeeyaa sida ilaahay u dembi dhaaf badan yahay baa looga sheekeeyaa idan xaaladda qofku waxay kelifaysaa inuu rajo fiican helo kabacdi ilaahay usoo laabto khayrkii wanaagga sameeyo ilaahayna subxaana wa tacaala khayrkii wanaagga markaa waafajiyo idan toobadu waa shay noocaas oo kale ah sida ninkan ilaahay u waafajiye farabbuka buu yidhi rabbigaa ayaa yaclamu og ayunaa qatalahu labadeenna kii markaa dilay fain kuntu ana aladii qatala haddii ani aan nahay midkii dilayna waa waxshiye akun waxaan ahaanayaa qad qatalta mid dilay khayra annaas bacda muxammadin nebi moxamed kadib khayr annaas idan xamza waa dhici kartaa dad ka khayr badan inay ku jiraan saxaabada laakiin wuu iska soo qaatay wa qataltu waxaan jiray sidoo kale shara annaas dadka midka u sharta badan aydan meeshaasaan ku khatimaynaa ama aan ku soo gebagabaynaynaa aana uga baxnay qisadii macaaneed ee uu lahaa ninka waxsh ibn xarbi markaa la yidhaahdo qof kastoo muslim ahna inuu toobadii khayrkii wanaagga ku dadaalo waa lagama maarmaan xakiim ibnu xasaan baa noogu xigaa waa saxaabi kaloo cajiib badan oo khisadiisa aan markaa laga dhargaynin asagana waan arki doonnaa haddii rabbi adma subxaana wa tacaala wakhtiyada nagu soo socdaa oo habeen dambay ugu soo horaysa haddii rabbi idma subxaana wa tacaala iyo qisadii xakiim anagoo meesha kusoo gebagabaynay waxshi ibni xarbi qisadiisa balse caawa meesha ay noo joogto allah xaq waxaanu ka baryaynaa inuu xaqa na waafajiyo khayrkii wanaaggana nagu tusiyo ilaah subxaana wa tacaalaana laabteena uu iimaanka ku sharxo xakiim ibn xizaami habeen dambe insha allahu tacaala wabilahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam